falyaqul makhtaara mihaaluhu qad kaana samxan waa'ilu وواقفا بالباب أضحى سائله وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج الله إلى خبر وهكذا يصنع كل من نفض بها إذا جاءت ومعناها حدث والباء تقتص بالليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمفتقر وما التي تنفيك ليس النصيبا في قول سكان الحجاز قاطبا فقولهم معامر موافقا كقولهم ليس سحيق صادقا باب كان وأخواتها هذا محله باب كان وأخواتها كان إيا ولاليال كذباب كودي هذا محله أخواتي ذو حلولة جيدا نظائرتا كان إيا كوا لمدك في العمل كلا مدك haadaa maxalu meeshaan waa meeshii looga hadlaayey kaana iyo akhawaaddeedu waxay ka mid yihiin nawaasikda oo mubtadaha caamilyaalka mubtadaha iyo khabarka gala ee marka ay galaan badela oo waxa weyan camalfalkii horeeto inta camalkii horeeto ka suuliyaan camal cusub ku camalfalaan oo mubtadihiina way rafcistaan rafcan hayra alawali rafco cusub khabarkii mubtadahana way nasbistaan mubtadihii markay rafciyaan waxaa lagu magacaabayaa ismu kaana wa akhwaatihaa khabarkiina markay nasbiyaan waxaa lagu magacaabayaa khabaru kaana wa akhawaatihaa markaa isim a lagu magacaabaa mubtadihii marmarna waa dhici kartaa in layska yidhaha faacil way dhici kartaa khabarkooda waxaa lagu magacaabayaa khabaru kaana wa akhawaatihaa in mafcuul laiskaga magacaaba majaas ahaanna waa dhici kartaa hay yidhahdeen qolada majaasku waa dhici kartaa marka sidaas waa sida ay basriyiintu qabaan madhabka kuufiyiinta iyagu waxay qabaan waxa ay ku camal fashay waa khabarka oo kaliya ee isimka kuma camal falin hadii la yidhahdo zaydun qaa'imun ood kaana soo gelido kaana zaydun qaa'iman aad tidhaahdo zaydun awelba waa rafcisneed haddana waa rafcisan tahay macno keeni maydo inaan nidhaahno rafcihii horeeto ibtidaa lagu rafciyey waa la nasaqay rafca cusubaa la keeno kaanadu ay camal fashay macno keeni maydo yidhahd rafcahana waa rafcihii hore saasay leeyihiin keliya uu khabarkay nasbidaa kuufiyiinsaasay qabaan labaa loogu jawaabaa kow waxaa la leeyahay isim waa waxaa la leeyahay kow oo loogu jawaabaa kow waa la yaqaanaa ficil wax rafciya waxna nasbiya oo waa ficilka mucadaha o waxaa kaloo la yaqaanaa ficil wax rafciyo faacil kaliya qaata laakiin aan waxba nasbi karin oo waa ficilka laasimka laakiin luqa carabiyaa laguma yaqaan ficil wax nasbiyo mafcuul qaata faacil iyo naabfaacilna midna aan qaadan wax la yaqaan maahana taas waa midda koobaad waxaaba ka sii caddaan badan waxaa la leeyahay isimku marmar isagoo kaanada la xidhiirsadaa la arkaa oo haddaad tidhaahdo ana qaa'imun mubtada iyo khabar soo maahan kaana soo geli kuntu qaaiman soo maahan kuntu hadda taadaas waa isimkii sow lama xidhiidsan waana damiir soo maahan wadamiiru laa yatasilu ilaa bicaamilihi damiirna wax aan caamilkiisan maba la xidhiidsada tanaaba nas ku oo noo caddaynayda weligeed lama arag damiir la xidhiidha ilaa caamilkiisa maahan wax kale maba galaba idan tanaa noo caddayday kaanadu inay ku camal falaydo isimkan oo iyadu rafcayda taasaa noo cadayda maxaa yeele adamiir laa yataصilu ilaa bicaamilihi taasaa looga jawaabaya mubtadaha iyo khabarka laakiin ay gelayaan shan shardiyuu leeyahay ah. shan shardiyuu leeyahay ee mubtada walba iskama geli karaan kale akhawaadeedu shardiga koobaad anlaa yakuuna almubtadau laazima tasdiir waa inuusan awalka laazimin mubtada sadaara iskale ma geli karaan shanta shardiba maxamedulamiin alharaari aa kuu dhigaya ka asmaai shardi wa asmaa istifhaam asmaa shardi iyo asmaa istifhaam haddii mid kamida ah mubtaduhu ahaa kaana iyo khawaadeedu ma geli karaan man lam yaquum uqim qofkaan istaagin anaa taajaaya haddaad tidhahdo man lam yaquum uqim haddaad tidhaahdo waxa weeyaan mantaas shardiyadaa kaana soo gelin ma geli kartid waana mubtada ogow man lam yuqim man lam yaquum uqim aad tidhi mantaas waa mubtade mana karto kaana iyo khawaadeedii shardiga labaad anlaa yalzama alxadfa kalmukhbari canhu binacti maqduur mubtadihii in la xadfaa waajibka ahaa jirtay afartii gooray waajibi jirtay mubtadaha in la xadfo waa inaysan ahayn mubtadahan haddii in la xadfaaba waajib tahay sida haddii khabarkii yahay nacti maqduuca nactiyaa laga goy mancuudki ah, oo waxay alxamdu lilaahi alxamiidi u ahaa awel nactii u ahaa waa ka goyda waxaad tihi alxamdu lilaahi alxamiidu khabar ka dhigta mubtadahaas waa waajib in la xadfaa huwa alxamiidu mubtadahaas in la xadfaa waa waajib kaana ma geli karto oo ma dhihi kartid alxamdu lilah kaana alxamiida kaana alxamiida ma dhihi kartid kaana alxamiida ood leedahay waxa weya mubtadi oo huwa ahaa aa kaana isimkeedii noqday carabiga maahan or meesha kala istaaga lule waxaas kaas maa shardiga shardiga saddexaad anlaa yalzama cadama tasaruf mubtadahaana waa inuu mubtado tasarufaya mar mubtado noqdo mar faacil noqdo mar naa'ib faacil noqdo mar mafcuul bihi noqdo ee hadduu mubtadanimo uun iska laazimo ma banaana kaana inay gashaa sida duubaa tii wanaagga badneed oo janno aheed lilmu'miniina usugnaatay wawaylun lilkaafiriina weligood waa iska mubtade taasoo kaleetana ma geli karan kaana akhwaadeeda araabic anlaa yalzama alibtidaa binafsihi waa inuusan laazimin in weligiisa mubtadanimada lagu bilowdo sida aqalu rajulin aqalu rajulin yaquulu daalik ninka ugu yaraaba saas ku hadlaah ilaa zaydan haddii laga reebo aqalu rajulin taas oo saas isku haysataa weligeed itiday laasimtaa itida ayay laasimtaa wlkhaamis mid ka shaneeya anlaa yalzama ibtidaaa bikayrihi waa inaan idaa fujaiyoo ka hormarin sida masuubi idaa alfujaiya isimka idaa fujaiyaho la saaxiibtay oo kale naxw kharajtu waan baxay faydaa isla markii aan baxayba asadun libaax oo qaa'imun taagan marka asaduntaas waa mubtada idaa fujaaiya ka horayda ma banaana in kaana la geliyaa ma banaana khabarka ay gelaydana laba shardiyuu leeyahay wayushtaradu lidukuuliha cala alkhabari shardaani alwal anlaa yakuuna jumlatan dalabiya abarku inuusan jumla dalabiyaa noqonto jumla dalabiya khabaruma noqon karta kaana khawaadeeda dalabna waa taqaanaa jumla dalabiya waa sideedii weeye maba u noqon karto marka waa inaysan dalabiya noqon oo ma dhihi kartid zaydu ninkii zayd ahaa idribhu garaac kaana zaydu ninkii zayd ahaa wuxuu noqday idribhu iskaba tumba taas lama ogola ever weyaa lagu leeyay ha maxay tahay ninkan garaacidda noqda isagana ma la ogola waxaa la rabaa inuu jumlo khabariyo cadi ah, zaydun zayd idribhu tanaaba iska daciifaba hadeer oo tan mogta waa la ogoya lakin waa daciif in jumla khabariya mubtada khabar jumla dalabiye inay mubtadaha khabar u noqota waa daciifba laftirkeeda qiyaas maaha zaydun zayd darabtuhu waa garaac waa sax waa jumla khabariya mogta laakiin zaydun zayd idribhu garaac tanaaba daciifa daciifnimada iyadoo saas ayd inaad kaana gelido oo tirada kaana zaydun saydaaba wuxuuba noqday idrifu tuncun everywhere lagu leeya waaa lagu le wax soco kara maaha shardiga kaleeto allaa yakuuna jumla inshaa'iya jumle inshaa'iyana waa inuusan noqon dalabiyana waa inuusan noqon inshaa'iyana waa inuusan noqon ah, inshaa'iyana noqon naxwu hindun hindo zawajtuha waa kugu nikaxin wax socaa maa hadda fiiri kaanad hindun hindaa waxayba iska noqotay zawajtuhaa waa kugu nikaaxiy waaasaasoa hal midaa lagu nikaa mid damba maba lagu nikaai karo hindun hindo zawajtuka waa kugu nikaaxi zawajtu mata waa inshaa markaasaad aad caqdigi xirayda zawajtuka haddaad tiraa waa caqdigood xirayda waa inshaa marka ma noqon karto kaana qabarkeeda ma noqon karto illaa macnaha waxa soo baxay aan macnaba aan la fahmiba karin wax aan la fahmi karin aa soo baxay marka khabarkuna labadaa shar duulay waa inuusan dalabyana noqon waana inuusan inshaan noqon waana inuusan inshaan noqon dalabkuna haddee sideedu gaarayaaho waxa weyan amarka iyo ducaaga iyo nahyiga iyo istifhaamka iyo cardiga iyo taxdiidka iyo kulligood waa wada dalab waxaaso dhan ah, waxaaso dhan waa wada dalab marka waa inuusan dalabye noqon waana inuusan noqon inshaaiye ee jumla khabariya caadi waa ina noqoto markaas weya afcaashan saddex qayboodaa loo qaybiyaa min xayu shardu wacdamuhu marka shardi loo xidhaayo camalfalka iyo shardi aanta saddexa loo qaybiyaa qismiga koobaad wax shardiya maleh waa camal fala ama muhbat ha ahaado ama manfi ha ahaado maa darfiya ha gasho ama yay gelin qismigaasu waa wax alla wixii ka horeeya laysada ah, saddexiyo tobankii ficilo tiqiinoo jhuuriga lagu sheegay wey waxa weeyaan waa kaana iyo asbaxa iyo amsa iyo dalla iyo baata iyo adxaa iyo saara waa todobadaas waaba todoba go-anba todoba go-an lays iyo lays layse ku dar sideed sideeddaas weeyaan sideeddaas wax shardiya ma laha infaka iyo zaala iyo fatia iyo barixa afartaasna maxaa loo shardiyaa nafyi iyo shibnafyinu kormar laakiin maanta waxaa looga jeeda shibnafyi waa nahyi iyo ducaa ee sifaamdimaydi nahyi iyo ducaa a loola jeedaa maxaa soo haray maada waxa weya daam daam waxaa shardiga maa masaliya darfiya inay ka horeyso markay camal falaydo maa masaliya darfiya inay ka horeydaa shardi ah inay ka horeydaa shardi ah waxaa kaloo loo qaybiyaa mutasarif iyo kayru mutasarif wax sarfoomaya iyo wax un iska taagnaanaya maadi hy waxa weeyaan laysa iyo daama waa kayru mutasarif labadaas laysa iyo daama waa kayru mutasarif laysa iyo daama inta kalena waa mutasarif waa sarfoomi laysa iyo daama wa cabsu ina ina cagsigeeda yaa ukhaya walaalkaygii yaraayo filcamali camalfalkana ugu cagsiya kaana kaana ayuu ahaaday wa cagsu ina ina cagsigeeduu ahaaday cagsiguna waa khabar khabar way mubtado maahan marka waa inaad riddaa oo khabarnimada la fahmaa wa cagsu ina ina cagsigeed ayuy ahaadeen yaa ukhaya walaalkaygii yaraayo fil camal falkana ugu cagsi ah kaana iyo waman fakalfataa iyo walam yazal wahaakadaa sidaasoo kalu asbaxa ahaaday uma amsaa wadalla uma baata uma adxaa wa saara uma laysa uma maa barixa wamaa fatia ee fafqah fahan bayaani cadayntayda caddaynta almutadixa ee iska cad waxa weeyaan waa cagsu inna inna cagsigeed ayay ahaadeen yaa ukhaya walaalkaygii yaraayo filcamali camalfalkana ugu cagsi ah kaana iyo wamaa kaana iyo waxa ku cadfano inay cagsi u yihiin inna maxay camalfali jirtay tansibu isma waa tarfacu lkhabar soo maahan cagsigoo dabagedi marka waxaa leedaha tarfacu lisma wa tansibu lkhabara siday u camalfali jirtay inna aa la dabagedinaa Ah, intaas dabagedi wa cagsina ina cagsigeeday ahaadeen yaa ukhaya walaalkaygii yaraayo filcamal camalfalka uga cagsiya kaana iyo waman fakalfataa walam yazal wahaakadaa sidaasuu ahaaday asbaxa uma amsaa wadalla uma baata uma adxaa wasaara uma laysa uma ma barixa wamaa fatia ee fafkah fahm bayaanii cadayn cadaynta almutadixa ee iskaba cadba ah. cadayntan iska cad waxa weeyaan fahm marka aad sharax aad u badan ayuu dhigayaa oo ah xagga macaanida marka macaanidaas waa in lasoo daalacda miaal kaana kaliyaan ka miaalayna kaanada wuxuu yidhi waa kelimatun mawduucatun lidalaalati calى اtiصaafi اlmukhbari canhu bimasdari khabariha kaana waa kelimad loo dejiyey inay tusto mukhbaru canhuga waa isimkeeda mukhbaru canhugu waa isimkeeda mukhbaru canhugu inuu ku sifoobo khabarka masdarkiisa mukhbaru canhugu waa isimkeeda waa in isimkeedu ku sifoobo khabarka masdarkiisa saasay tusayda misaal markaa ku sifoobidaasuna wakti tegey hadday maadi tahay wakti tegey waa inay tustaa inuu yahay ima cala dawaam weligiis waa ku sifaysanyahy aw macal inqiaac ama waa go-ay maruu ku sifo waa go-ay maca dawaami maxaa ah wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday afuuran mid dhaafid badan raximan oo naxariis badan macnaheedu marka waa maxay allah ayaa ah mukhbaru canhu isimkeedu waa allah allah wuxuu ku sifaysan yahay afuuran maserkeeda oo ah gufraan allah wuxuu ahaaday mid dembi dhaafid ku sifaysan calaa dawaab weligiisu ku sifaysan yahay hadda koru ku sifaysnaa jira hadduu ku sifaysan yahay hadda kadibna ku sifaysnaana saas weyaan ow macalinqiaac kaana zaydun zayda waa wuxuu ahaaday shaaban mid dhallinyara ah, macnaheedu warka waa maxay zayda wuxuu ku sifaysan yahay shabaabnimo laakiin waa ka go hadda waa duqoobay ah, itasafa bishabaabi macalin qidaacwa soo maaha kulligood marka waa noocaas haddii waxa weeyaan la yidhaahdo infaka macnaheedu waxa weeyaan in khabarku mukhbaru canhuga inuu laazimo oo la yidhahdo weligiis waa ku sifaysan yahy weligiis waa ku lam yazal kama suulin alfataa wiilkii shaabka ahaa saa'iman mid taagan inuu yahay marka waa noocaas kulli mar walba isimka wuxuu qaadanayaa sifada oo ah khabarka mar walba isimka wuxuu qaadana ku sifoobaye khabarkaas masderkiisa laakiin waxaa int kuwa kale u dheeraada maalan haddii la yidhahdo amsaa wakti galaba inuu ku sifoobay isimku khabarku tusaa dalla haddii la yidhaahdo wuxuu tusayaa inuu ku sifoobay wati maalin ah wakti maalin ah haddii la yidhahdo baata wuxuu tusayaa isimku khabarka inuu ku sifoobay wakti habeen ah haddii la yidhahdo adxa wuxuu tusayaa isimku khabarka inuu ku sifoobay wakti barqaa hadii marka noocaas marka qaar kamid ah waktiyaal tusa kulligood ma wada ahan calaa kulli xaal maxaamid aaday waadix si ah ayuu u sharxaahe ka faa'iidayso watuhaa uktu haadihi afcaal almadkuura afcaashaas la soo sheegay dhammaan u celi wa ukhtuhaa afcaashaas walaalayaalkood ama kaana u celi wa ukhtuhaa kaana walaalkeed ah, kaana walaalkeed labadaba waa dhihi kartaa wa uktaa uktu haadihi alafcaal afcaashaas walaasheed maa daama weeye macnaha fil camal ugu walaal ahoo la mid ah oo sidoodoo kale u camal fasha wa uktuha afcaashaas walaasheed maa daama weeye ee faxfadanhaa xifdi xifdiyo ogow afcaashaas laguu sheegay yay kaa kala baxsan yay kaa kala baxsan waxdar ka digtoonow hudiinta ilaahow lagu hanuuniyaahe an ka leexato canhaa xaggeeda waxda ka digtoonow baydka lagu buuxina adna waa lagu hanuunina waxda ka digtoonow hudiita waq lagu hanuuniye an taziiqa zayqaka ka leexashadaada canhaa afcashaas aad ka leexato iska xifdi yay kaa kala lumin waa lagaaga digaa inay ka leexato inay kaa lunto aa lagaaga digaahu kuley yay kaa kala lumi miaal taquulu waxaad leedahay qad kaana alamiinu amiirkii wuxuu ahaaday raakiban mid korsan taquulu waxaad leedahay ad kaana alamiiru amiirkii waxaadan raakiban mid korsan macalkaadka waxa weya alamiiru amiirku raakibu waa korsan yahay mubtadii khabaray ahaayeen alamiiru amiirkii raakibun waa mid korsan mubtadii khabaray ahaayeen kaana gashay kaana alamiinu raakiban maxay faa'iideyneen itisaafu lmukhbari canhu isimka oo amiirnimadaa ah, inuu ku sifoobay rukuubka kaadid koridda fi lwaqti almaadi waqti tegey inuu ku sifoobay intaasay faa'ideyneen walam yazal kama suulin abuu caliyin abuu cali ninka la yidhaahdaa caatibay inuu canaananayo wax eedaynay sidaas baa tahay sidaas baad samayday qaladkaasaad mar walba la soo taagan tahay eedaasuu la soo taagan yaho kama suulo abuu cali eedayntaas ah, waa nin aad u eedayn badan waa nin aad u eedayn badan marka waxa weeyaan dadku eedeeya kaflada iyo waxa weya wehsida iyo jaahilnimada iyo waxa weya badaalanimada waxaasoo dhan uu dadka ku eedeeya marka hadda waxay faa'idaynaya abucali inuu ku sifoobay citaarka eedayntaas inuu ku sifoobay oo uusan weligiisba ka suulin wa asbaxa albardu qabowgii wuxuu ahaaday shadiidan mid adag albardu shadiidan sidii khabar aheed asbaxaa gashay albarduna waa bedatay shidan waa nasbisat waxayna faa'iideyday bardiga oo isimka ah inuu ku sifoobay shiddo wakti sabax wakti subax wakti subax inuu ku sifoobay taasay tusayda faclami ogow uu ku yidhi ogow wa baata zaydun zayda wuxuu ahaaday saahiran mid soo jeeda lam yanam midaan seexan u ahaaday tanna waxa weya zaydun zayd saahirun waa soo jeedaa ay iska aheed baataa gashay waxa weeya zaydna way godatay saahirna waa nasbiday waxayna faa'iidaynaydaa zayd inuu ku sifoobay wakti habeen ah saharka oo soo jeedka ah saharka iyo soo jeedka wakti habeena inuu ku sifoobay taas ayay tusaydaa waman yurid qofkii doonaa an yajcala alakhbaara khabaryaalka inuu ka dhigo muqadamaatin kuwa la hormariyey falyaqul ha ku hadlo makhtaara wax alla wax asagu doorto waman yurid qofkii doona an yajcala alakhbaara khabaryaalka inuu ka dhigo muqadamaatin kuwa la hormariyey falyaqul ha ku hadlo makhtaara wuxuu doorto halkaasuu uga hadlayaa afcaashan khabarkoodu waa soo hormari karaa waa soo hormari kara laba macnaa iskula jirta wuxuu ka soo hormaraa isimka isimkiiyaa gadaal mara khabarkiiyaa soo hormaraa khabarkiiya wuxuu kale dhex gelaa ficilka iyo isimka waa macno macnaha labaadna khabarkii waaba soo hormaraa xataa ficilku ka soo hormaraa labaduba waa soo gela labaduba waa banaanta labaduba waa bannaanta waman yurid qofkii doona an yajcala akhbaara khabaryaalka inuu ka dhigo muqadamaatin kuwa la hormariyey falyaqul ha ku hadlo qofkaasu maladii ki ikhtaar ay ikhtaarahu u doortay miaalu miaalkiisi qowluka miaaluhu miaalu quduumi lkhabar khabarkiisa hormaridiisa miaalkiisa amase miaaluhu miaalu taqdiimi lkhabar khabarka lasoo hormarintiisa miaalkiisii qawluka waa inaad tidhaahdo qad kaana waailun ninka waail laydhah wuxuu noqday samxan mid deeqid badanoo wax siin badan qad kaana waailu waail wuxuu noqday samxan mid deeqsiyo wax bixin badan samxan taas waa qadarkii waa ka soo hormartay isimkii oo waaila horayna waxa dhan ficilkana waa ka hormari karaa waa waaqifan mid taagan bilbaabi albaabku adxa saa'ilu ninkii tuugsanay ahaa ninkii tuugsanay wuxuu noqday albaabka mid taagan marka waxa weeyaan waa soo hormari karaa oo isimkana waa ka soo hormari karaa waxa weeyaan wuxuu kaloo ka soo hormari karaa ficilkoo idilba bal inay waajib noqotaana waaba dhici kartaa oo haddii uu noqdo ismu istifhaam oo kale ayna kaana zaydun ayna makaankuu ku sugnaaday kaana zaydun ayna halkuu ku sugnaaday kaana zaydun marka fiiri kaana zaydun zayd waa isimkii aynadaasuna waa khabarkii oo soo hormaray ayna xaquuq ayna kaana zaydun zayd xagkuu ahaaday aad leedahay ayna kaana zaydun ayna xaggee kaana zaydun zayd ahaaday ah, ayna xaggee kaana zaydun zayd uu ahaaday ama kamuu noqday kam kaana maaluka maalkaadu imisuu noqday markaasoo kale waaba waajib in hormaraado waaba waajib in horay la mariyaa waa waajib wain taqul haddaad tidhaahdo yaa qawmi tolkayo qad kaana almadaru madaran la helay falaa samatii taxtaaju mid u baahan lahaa xaala uu afcaasha u sugnaaday ilaa khabarin khabar wain taqul haddaad tidhaahdo yaa qawmi tolkayo qad kaana almadaru madaran la helay falaa samatii taxtaaju mid u baahan ilaa khabarin khabar lahaa likaana xaala uu u sugnaaday waxa weeyaan haddii afcaashaanu ay taam noqoto khabar uma baahno afcaashan haddii macnaheedu noqdo bimacnaa habata oo wujida oo xasala hadduu sidaas noqdo ah, hadduu taamay noqoto faacila caaliga qaada ficil laazim oo kale noqon markaasna ism la dhihi maa marfuuceeda ee waxay leeyahay faacil macnaheedu waa inuu noqdaa bimacnaa habata ama uu noqdaa bimacnaa xasala ama uu noqdaa bimacnaa wujida ama uu noqdaa bimacnaa xadata waa isku wada macne hadduu marba taamay noqoto marfuucaasay ku deeqtoomeen ficil taamaa la yidhahdaa marfuucay ku deeqtoomeen waxayna ka deeqtoonaanee mansuubkii inay dalbato wa in taqul haddaad tidhahda yaa qawmi tolkaygiyo qad kaana almadaru roobkii waa sugnaaday roobkii waa la helay wujida iska dhiga darka faasamatii taxtaaju mid baahan ilaa khabarin laa xaalu kaana u sidaasoo kale uu yasnacu samaynaa kullu man qof kasta oo nafasa ku dhawaaqa bihaa afcaashii idaa na ku dhawaaqa jaaad afcaashi ay timaaddo walxaal macnaaha afcaasha macnaheedu xadaa waa soo diriyey ay tahay qof alla qofkii ku dhawaaqa afcaashaas ayadoo macnaheedu bimacna xadaa yahay khalaas ma u bahna khabar wahaakadaa sidaasuu yasnacu samaynaa kullu man qof kasta oo nafasa ay lafada ku dhawaaqa bihaa afcaasha idaa wtigiina idaa waqtigiyuu samaynaa dhe idaada waxa weeyaan yasnacudaba iskaga tacalujiba ah, idaada yasnacudaba iskaga tacaluji idaa waqtigiyuu samaynaa jaaad ay timaado afcaashu walxaal ay timaado macnaaha afcaasha macnaheedu xadaa waa soo diriyey uu yahay ah, xadaa waa ficil laakiin hadda waxa wya khabar ahaan iskaga xaabaynao maa qusida lafdu fa wasmuhu walbaa bacdi takhtasu way kaas noqotaa bilaysay ku kaas noqotaa fi lkhabari khabarka dhexdiisa xaala bacdu ahaatay walbaau badi takhtasu way kaas noqotaa bilaysay ku kaas noqotaa fi lkhabari kabarka dhexdiisa xaala ahaatay halkan wuxuu kugu faa'iidaynaydaa ba zaa'ida ahaa khabarka layse la geliya afcaasha kale qabarkooda lama geliyo ba zaa'ida ah khabarka layse la geliya alaysa allaahu bikaafin cabdahu alaysa allaahu bikaafin alaysa allaahu bikaafin laysa allaahu allahu isimkii kaafinna waa khabarkii alaysa allaahu bikaafin cabdahu alla miyuusan addoonkiisa ku filnay marka kabarka layse ba zaa'idaaha la geliya qur-aanka haday ku jirtana silo iyo tawkiid iyaa loo isticmaala wadalika mihaalkii ka qowlin waa carabta hadalka yidhaahdeen laysa fataa wiilkii wanaagsanaa ma ahan bilmuxtaqari mid la liido wiil wanaagsanoo soo koraaya waa yaryahay da'diisa loona liido ilaa soo koraad waa soo matay Ah. geelu laba jirka waa soo wada maray sooma taqaan layse alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa ma ahaanin bilmuctaqari ay muctaqaran mid la liido ah. bilmuctaqari muctaqaran ay aheed maogtahay bilmuctaqari bacdaasaa la gelshay marka waa noocaasoo waa bannaanta bacdaas zaa'idadah waa la geli karaa khabarka laysa icraab wa caqsu alwawlsinaad caqsu khabaru muqadam marfuuq marfuuc bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii aakhirihi cagsu mudaaf ina mudaaf ilay majruur wacalaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى aakhirihi manac min duhuri ishtiqaal maxali bxarakati اxikaaya yaa ukaya yaa xarfu nidaaءin macnaaba adxu ukaya munaada mudaafun mansuub wacalaamatu naصbihi fatxaة muqadaraة calى lwaawil munqalibati yaaan liijtimaaciha maca lyaai saakinati qablahaa manaca min duhuuriha ishtiqaalu maxali bixarakati اmunaasaba ukaya mudaaf ya mutaqal mudaaf ilayh mabniyin cala fatxi fii maxali jari ukaya horaan usoo marnay akhun ay ahayd markii hore akhun ayadoo ah aan la tasqiiriyey mar haddii la tasqiiriyeen qaacidadu waxay tahay atasgiir wa jamcu taksiir yarudani اlashyaa ilaa usuulihaa asalkiiya kelimadda u celinay kelimad mucraba laba xarafu ma jirto akhun iyo abun iyo kulligood xarafaa ka xadfan marka fiiri akhun wow a ka xadfan markii la taskiiriyo taskiirka xarafka ugu horeeyaa la godaa xarafka labaadna waa la kordhigaa xarafka saddexaadna yalaynayaa taskiira la keenaa ukey marka la yidhahda wowdiya imaane waagi hore laga xadfo akhawun ay aheed markaas waxay noqonaya ukey wom qaacidadiyaa kuqumayda markaas qaacidadiyaa kuqumayda okhey sow ya reeban maaha wowna soo kama dambayda ida اjtamacat اlwaaw wاlyaa wasubiqa axadumaa bisukuun wulibat اlwaaw yaaa waudqimat ilyaau fi lyaai markaasay ukaydun saasaa laisugu idqaama markaasaa la idaafeeyey ukayd laba iyo odaas ku shiran soo maaha yaa mutakalimaa la keena imsan iyo oday noqotay saddex iyo ood yadii waxaa la xadfay waxa weeyaan oo ah awowda soo rogmatay sababtoo ah ya tasiirka lama xadfi karo taskiirka dhamayba calaamad u tahay yadaana keligeenba wey waa kelimad gaar oo ya mutakalimka oo waa mudaafilehiyo dhanba marka wowdu waa xaraf keligiis awalba waa hor waa xadfanaa jirta wax kaloo la xadfi kara lama arko saddexda ya taasaa la xadfa litawaali amtaal marka uqayu saasay noqotay uqaya munaada mudaafu mansuub wa calaamatu nasbihi fadxatun مqdرة على الواaو المنqلبة yاء لاجتiماaعha مع الyاء الsاaكنة التي قبلها المحذوفة لتوالي الأمثال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناaصبة ukya مضاaف ya متقل مضاaف إليه مبني على الفتح في محل الجر وجملة النداء لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين الخبر والمبتدأ في العمل في حرف جر العمل اسم مجرور بفيه وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون ضرب الجار والمجرور متعلق بعكس كان مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية والجملة من المبتدا المتأخر أو كان إيا وخبره المتقدم laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa wman faka lfata alwaaw xarfu cafin man faka lfata macduufu calى kaana wاlmacduufu calى اlmarfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damt muqadaraة calى akhirihi manaca min dura ishtaغal maxali bisukuuni اxikaaya walam yazl alwaaw xarfu cafin lam yazl macduufu calى kaana wاlmacduufu calى اmarfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damt muqadaraة calى akhirihi manaca min ظuhuuriha ishtiqaalu اlmaxali bxarakati اlxikaaya almamnuucati bisukuuni rawi وhkda alwaaw lsinaad ha xarفu تنbih kadalkaafu xarفu تشhبيihi وjrin da isم iشhaaرة مبنiي calى الsukuni في maحaل jrin الjaaر والmajhuur متacaliq بkhabri متqdimi مxduufi وujuba تqdiirhu kaئnaaت أصبحa مبتd مؤخر مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفع ضمة مقدرة على آkخرihi منca من ظهورha اشتغال محل بحركة الحكاية والجملة من المبتدأ المتأخر وخبره المتقدم لا محل لha من الإعراب لأنها مستأنفة ti horena waa lagu cadفi karaa oo وcagس ina ya kya في الcمل كاn waa lagu cadفi karaa ثuمa xرف caطفi بمعنى الواaw ترtiibada ma aha wa iska xرف cadف caadiya ثuمa xرف caطفi بمعنى الواaw مبني على الفتح لا محل لha من الإعراب amsa macduufun calaa asbaxa walmacduufu cala marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa akiri manaca min duhri ashtaqa maxali fii sukuuni xikaaya wadalla waaw xarfcatin dalla macduufun calaa asbaxa walmacduuf cala marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa akirihi manaca min duhri ashtaqa maxali bixarakati xikaaya uma xarfu catfin bimacna alwaaw mabniyun cala fatxi laa maxala lah min alcraab baata macduufun calaa على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال محل بحركة الحكاية ثم حرف عاطف بمعنى الواو أضحى معطوف على أصبح والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية وصار الواو حرف عاطف صار معطوف على أصبح والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية ثم حرف عطف بمعنى الواو ليس معطوف على أصبح والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ذرى اشتغال المحل بحركة الحكاية ثم حرف عطف ما ضرح معطوف على أصبح والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهر اشتغال المحل بحركة الحكاية الممنوعة بسكون الضرب وما فطي الواو حرف عطف ما فطئ معطوف على أصبح والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهر اشتغال المحل بحركة الحكاية الممنوعة بسكون ضرورة استقام الوزن فافقه الفاء فالفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما ذكرت لك وأردت إتقان العلوم إفقه أقول لك إفقه إفقه فعل أمر مبني على سكون لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول المحذوف بيان مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من دور اشتغال المحل بحركة مناسبة bayaani mudaaay almutakale mudaaf ilayh mabniin calaa sukuunin fii maxali jarin almutabixa sifatu bayaan waa sifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu muqadaratun calaa akhiri manca min dura ishtagal maxali bisukuuni rawi wa ukta alwaaw lilisina uktu mubtada marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhiri uktu mudaaf haa mudaaf ilayh mabniin calaa sukuunin fii maxali jarin maadaama mubtada ah, دام خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية والجملة من المبتدا وخبر لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة فاحفظنها الفاء فاء الفصيحة فاء الفصيحة لأنها افصحت عن جواب شرط مقدر التقدير إذا عرفت ما ذكرت لك وأردت إتقان العلوم احفظا احفظ فعل أمر مبني مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد الخفيفة آه بنون التوكيد الخفيفة لا محل الله من الإعراب فاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والنون حرف مبني على سكون لا محل من الإعراب والنون التوكيد حرف مبني على سكون لا محل من الإعراب ها ضمير متصل مبني على سكون في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب مقول قول المحذوف واحذر الواو حرف عطف إحدى فعل أمر مبني على سكون لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة احفظنها هديت فعل والنائب الفاعل والجملة من الفعل والنائب الفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين الفعل والمفعول أن تزيغ عن حرف مصدري ونصب تزيغ فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت عنها عن حرف جر ها ضمير متصل مبني على سكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بتزيغ والجملة من الفعل أو تزيغ يا والفاعل في تأويل المصدر مفعول به احذر والتقدير احذر زيغك عنها احذر زيغك زيغ وكذا مفعول به تقول فعل مضارع وفاعله أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة قد حرف التحقيق كان فعل الماضي الناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر الأمير اسم كان راكبا خبر كان والجملة من كان واسمها وخبرها في محل نصب مقول قول ولم يزل الواو حرف عطف لم حرف نفي وجسم وقلب مبني على السكون لا محل له من الاعراب يزل فعل مضارع مجزوم باللام وعلامه جسم السكون وهو متصرف من زال الناقصه التي ترفع الاسم وتنصب الخبر أبو علي اسم زال عاطما خبر زال والجملة من زال واسمها وخبرها في محل نصب معطوفة على جملة قد كان الأمير راكبا وأصبح الواو حرف عطف أصبح فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر البرد اسم أصبح شديدا خبر أصبح والجملة من أصبح واسمها وخبرها في محل نصب محذوفة على جملة قد كان الأمير راكبا فاعلم الفاء فاء فصيحة اعلم فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخر منع من دور اشتغال المحل بحركة الضرب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول المحذوف وبطل وهو حرف عاف باطل فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب زيد اسم باطا ساهرا خبر باطا والجملة من باطا واسمها وخبرها في محل نصب محذوفة على جملة قد كان الأمير راكبا لم حرف نفي وجسم وقلب ينم فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جسمه سكون مقدر على آخر منع من دور اشتغال محلي بحركة الروي وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدره يحود على زيد والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر ثاني لباط وخبر لباط آه شاهدنا وخبر في كوبات خبر كي لباط من سقع ومن يريد الواو للاستثناء من اسم الشرط جازم يجزم فعلين الاول فعل شرط والثاني جواب وجزاء مبني على السكون في محل رفع مبتدا من تشرطيضا يريد فعل شرط مجزوم بمن وعلامة جزم السكون وفاعله ضمير مستتر جوازا تقدر هو يحود على من أن يجعل أن حرف مصدري ونصب يجعل فعل مضارع منزوم يجعل فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر جوازا تقدره يحد على من الأخبار مفعول به منصوب علامة الأخبار مفعول به أول منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والألف للإطلاق مقدمات خبر مقدمات مفعول به ثاني لجعل منصوب علامة نصبه كسرة ظاهرة في آخره نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم ما نرى في حركة عن حركة والجملة من الفعل أو جعل أو يجعل والجملة من الفعل والفاعل في تأويل المستر مفعول به يريد والتقدير ومن يريد جعل الأخبار مقدماته falyaqul alfaa raabidatu liljawaab liyaqul laamta waa laam amarkii haddii fa ka horayda iyo wow waa la reebaa liyaqul markii hadhow la xadfo marka liyaqul aa soo bixi falyaqul alfaa raabidatu liljawaab liyaqul allaamu laamu lmri liyaqul allaamu laamu lmri yaquul ficlun mudaaricun majzuumun bilaami اlamri wa calaamatu jasmi asukuun wa faacilu damiiru mustatirun jawaatan taqdiru huwa yaxudu calaa man ma اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مقول قول اختار فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الاعراب وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر هو يحد على من في هره wlأlfu lilطlaaq wاljumlaةu min alficli oo ikhtaara iyo wfaacilihi oo huwa oo mamti u laabana laa maxala laha min alcraab lannaha silaة mawsuuli oo maada aw caa'idkii wlcaa'idu ilى mawsuuli maxduufu taqdiruhu ikhtaarahu halkaas markaad joogto wjumlaةu min wjumla waxaad tidhahdaa wاljumlaةu min alficli oo lyaqul ah iyo wlfaacili oo huwada ah fii maxali jasmin biman jawaab shard horta taas rid halkaas markaad joogto wax kalea lagaa sugaya wa jumlaةu shardi wa jawaabihi fii maxali rafcin khabaru mubtada waraabidu baynahumaa aladi huwa faacilu yurid amase faacilu yaqul labada midda rabtaa ka dhigi karta haddana mar kale wax kalea lagaa suga wاljumlaةu min almubtada'i wa khabarihi laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa waa laga مثال مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر مثال مضاف ولها مضاف إليه مبني على الضمير في محل الجر وخبر مبتدا محذوف تقديره قولك قول خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر قول مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل الجر قد كان سمح وائل Ah, ad kaana samxan waalu qad xarfu taxqiiq kaana ficlu maadi naaqis samxan habaru kaana muqadam mansuub waalu ismu kaana muaqar marfuuc waljumlatu min kaana wasmiha wa qabariha fii maxali nasbin maqulu qowli lmaxduufi wawaqifan alwaaw xarfu casin waaqifan habaru afxaa muqadam mansuub bilbaabi jaarun wamajruurun mutacaliqun biwaaqifan taan afxaa ficlu maadi naaqis asaa'ilu ismu adxaa wاljumlaةu min adxaa wasmiha wa khabariha fii maxali naصbin macطuufaة calى jumlati qad kaana سمحا وائل وإن تقل الواو للاستئناف إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب تقول فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جزم السكون وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا قوم يا حرف النداء ما ناب أدعو قوم مراد مضاف منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل يا المتكلم المحذوفة منع من ذراء اشتغال المحل بحركة المناسبة قوم مضاف ويا متكلم محذوفة مضاف إليه مبني على سكون في محل جر وجملة النداء في محل نصب جزء المقول قول أيضا إيه جملة كدام إذا مقول قول اسكوا أيضا إيه جملة كدام إذا مقول قول اسكوا كما ad kaana almaru ad xarfu taxqiiq kaana ficlu maadin tam waa ficl caadi kaana ficlu maadin aliskaleey naqs la dhihima almadaru faacilu kaana alale ism la dhihima marfuuc wa calaamatu rafci damat muqadaratun calaa kayri manac min duura ishtiqaal maxali bisukuuni darbi waljumlatu min alficl alele kaana isije la dhihima waljumlatu min alficl oo kaana ah iyo walfaacil oo almadaru ah fii maxali nasbin juzu makhluqow falasta alfa raabidatu liljawaab lasta ficlun waxaa tidhahdaa lasta laysa ficlu maadi naaqis تنصب الاسم وترفع الخبر مبني على سكون الاتصال بضمير رفع المتحرك وتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم ليس تحتاج الفعل المضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل أو تحتاج أيها الفاعل أنت في محل نصب خبر ليس والرابط بينما الضمير الذي هو فاعل تحتاج والجملة من ليس وصنها وخبرها في محل جسم بإن جواب شرط وجملة شرط وجواب الله محل لها من العراب لأنها lahaa jaarun wamajruurun mutacaliqun bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inan xaalun min alkhabari waa khabartu khabarta ka dambeeya idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan khabarin sow nakira maahan jaaru majruurkan hadduu ka dabamaro kuu noqon ilaa khabarin khabar khabarko lahaa likaana u sooma noqdeen khalaas hadde idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan nakirada sifadeedu hadday ka soo hormarto waa laga xaaleeyaa dhe ilaa khabarin jaaru wamajhuuru mutacaliqun bitaxtaaju wahaakada alwaalidsinaf ha xarfu tanbiih kada jaaru wamajhuuru mutacaliqu bima baxdahu gadaal usoo tacaluji yصنع فعل المضارع كل فاعل يصنع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر كل مضاف من اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر مضاف إليه نفط فعل ماضي وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير هو يعود على من والجملة من الفعل والفاعل أو نفطاء لا محر لها من الإعراب لأنها صلة موصول أو منع والعيد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل نفط halkaas markaad joogto waxaad tidhahdaa wاljumlaةu min alficli oo yasnacu ah wاlfaacili oo kulu ah laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa bihaa jaaru wamajhuuru mutacaliq binafasa idaa darfun lima ystaqbilu min الzamani mujaradu min macna shardi mabniyu calى sukuni fi maxali naصbin calى darfiyati zamaniyati wa darfun mutacaliqu biyasnacda hore iskaga dheji jaaءat jaa ficl maadi mabniy calى fatxi la maxal lah min اlxraab wataau calaamatu taniif وفاaعلh ضمير مستطر جواaزا تقدير هي تعuud على الأفعاaل والجuملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضاaفة إdا إليها ومعنى الواw waaw الحاaل معنى مبتد مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من dور التعدد معنى مضاaفha مضاaف ل مبني على سكن في محل jر xdث لفdiga u qsد خبر مبتد مرفوع بالمبتد وعلاaمة رفع ضمة مقدرة على أقل منع من dور اشتغال المحل بحركة الحكاية الممنوعة بسكون rwi والجuملة من المبتd oo معنى ah iyo وqبرhi oo xdث ah في محل نصب xاal من فعل ج halkaas ka xaale wlbaa alwaaw linsinaaf albaa mubtada marfuuq bibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri taktasu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anasb ljaasim calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri wafaalu damiir mustatiru jawaasan taqdiiruhu hiya tacuudu ila lbaai wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi maxali rafcin khabr mubtada wraabitu baynahuma damir ladi huwa faacilu taktasu wاljumlaةu min almubtada alba ah iyo waqabarihi oo taktasu ah jumladeeda laa maxal laha min alacraab lannaha mustanafa bilaysa jaaru wamajruur mutacaliq bitaktasu fi lkhabari jaaru wamajruur mutacaliq bimaxduufin wujuban taqdiru kainatan xaalu min albaai kaqwlihim jaaru wamajhuuru mutacaliqu bikhabarin maxduufin wujuuban limubtadain maxduufin taqdiiruhumaa wadalika kaa'in wljumla jumla mubtada wkhabar la maxal laha min alcadab lanha musanaa qawli mudaafin mudaaf ilay mabni calaa sukuni fi maxali jari laysa alfataa laysa ficl maadi naaqis tarfacu ismu tansibu khabara alfataa ismu laysa marfuucu calaamatu raci damatun muqadaratun cala alalifi manca min duur atacadud bilmuxtaqari albaa xarfu jarin zaa'id almuxtaqari waxaad leedaha khabaru laysa mansuub wa calaamatu naصbihi fatxaة muqadaraة calى aakirihi manaca min ظuhuuriha ishtiqaalu maxali bxarakati xarfi اljari zaa'id almamnuuci bisukuuni rawi wاljumlaة min laysa wasmiha wa khabariha fii maxali naصbi maqul اqwl